lamida horayda markaasaa layidhi kadib qaacidadii ku dhacday ida jtama xarfan mutajaanisan bacda faa'il kelimati udqima xaduma fi laakari bishadi sukuunila weli taxaruku haani waxallahu xarigyuu furay yaxulluhu xarigyuu furaa yaxullu asluhu yaxlulu yaxluluhu uu ahaa waqad nadara alkasru kasrii waa naadiroobay dheh waqad nadara alkasru aa lagaa rabaayo ogow wax kale hadday kuu qoran yihiin qalin qaamo waqad nadara waa naadiroobay alkasru kasrihii fii afcaalihim afcaal dhexdeedu ku naadiroobay afcaashoo min almutacadii mudaacafkii mutacadigaha ka mid a afcaal oo mudaacafka mucadaha ka mid ah a waxay ku timid yafcilu waa naadir waa naadir wey waa shaab waqad nadara alkasru kasri waa naadiroobay fii afcaalin afcaal dhexdeedu ku naadiroobay afcaashaasoo min almutacadi mutacadiga ka mid a kamaa nadara siduu u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 xaraf keligiisa oo jumlo ah ficil iyo faacil ah, ah. aa la yidhaahda waaci weele oo xifdi harra lafdigaas xifdi daa wajayni daa xarakatayna laba xaraka midu saaxiiba xaala uu yahay ah. harra oo macnaheedu yahay waa kahday harra shaya ah. shaygiyuu kahday xifdi laba xarakay leedahay mid shaada iyo mid qiyaasa shaadkaa la hormariya markaad misaalayda sida badruddin yeelo badruddiinku saasuu yeelaa shaadku hormariya liannahu lmaqsuudu fii huna maxaa yeel annaga halkan shaad aan uga hadlayno qiyaas waxaan uga soo hadalnay waduma cayna mucadaahu wayaduluda halkaasaan uga soo hadalnay ah, saas darteeda marna asagu dari kale marba hadduu shaadka ararna hadduu dulhuwajaan yahay wejka shaadkaa hormarina kan qiyaaska u dabamarina maxaa yeelay liannahu lmaqsuudu huna isagaa meesha looga hadlaya shaadka Ah. marka waxaad tidhaa waci weelayo xifdi harra lafdiga harraah daa wajhayni xaal uu yahay laba wej midu saaxiiba xifdi oo waxaad tidhaahdaa harra wuu kahday ashay ashaygii yahiruhu waa kada kahana waa shaadkii wayahuruhu waa kahana waa qiyaas ah, laba wej ku weele washadda waa xihay almataaca alaabtiiu xihay weelayo xifdi daa wajhayni xaal uu yahay laba xaraka midu saaxiib ah waxaad kaloo xifdidaa shadda shadalmataaca la rabaa ogow ah, shadda waa orday maaha taasu waxa weeyaan waa laazim ah, laazimka mudacafka laazimka shaadkiisa ay noogu imaan doontaa insha allah shadda ah, lama raba waa orday ee waxaa la rabaa shadda almataaca alaabtii u xirxir shadda almataaca xifdi laba xarakay leedahay mid waa shaad shadda almataaca yashidduhu waa xirxiraa wayashudduhu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 rijaalka dhammaantood toddobadaba isagaa sheegaya afaruu sheegi jiray baxra ku yeed isagu waa dhammaystirayaaba nahal khabara warkiiyuu faafiyey yanus yanusuhu waa faafina oo ah qiyaasi bidami wayanisuhu waa faafina oo ah shaadkii kaa shan adaysatay lix uga dhigo lix toddobo shaja shin iyo jiim shaja shajar ra'sahu madaxuu daqray ninkii madaxiisiyuu daqray shaja ra'sahu madaxiisuu jeexay oo madaxiiu ka daqray shaja ra'sahu yashujuhu bidami wayashijuhu bilkasri labadaba waa ku yimaadaahe ku darso oo toddoba uga dhig sideed adda waa hamso iyo daad adda adda waa u dhibaato geliye wey arrintaasu ku qasbi wey addahu yacuduhu oo qiyaaskiiyo damaa wa yaciduhu oo kasra aho shaadkiiya yaci aad leedahay yaciduhu addan wey idaa alja axwajahu sideed uga dhig sagaal ramal binaa'a dhismihii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 goda ku sugan calqiyaasi lagu godo wadaalika walaalkaas madkuurkaas la sheegay maasiwaha wadaalika maasiwuhuna khamsatu afcaali isaga aabis intuu sheego kuu sheega inti aabba sheego intiiu kuu sheega madruddiin waayo harra shayca shaygiyuu ka haday qiyaaska iyo shaadka wuxuu hormarinaa shaadka maxaa yeelay liannahu lmaqsuudu fii huna ah.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 yanimuhu waa faafina waa shaadkii wayanumuhu waa faafinaa waa qiyaaskii yuqaalu daalika sidaasaa la yidhaha idaa xamalahu warka markuu qaado wa afshaahu faafiyo calaa wejhi ifsaadi ay dhihi jireen culummadu calaa wejhi ifsaadi qaab oo fasaadin ah markuu warka dadka ula dhex qaado saasay yidhaahdeen culummadu khalaas halkaasa iska jooga halkaas waxaa weya sharxii matnigii kale waa wallahu subxaana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina maxamed